الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد واي كل وجوه طيب باب العيب السلعة قال رحمه الله تعالى باب العيب آه، باب, باب عيب السلعة baab ulcaybi ceeb buu baab yahay ceebtaasoo fi silcati alaabta dhexdeeda ahaanaysa iyo wadamaaniha damaankeeda iyo magdhowgeeda wuxuu ka hadlayaa tarjamada sida abuwaliid albaaji raximahullahu tacaala filmintaqa uu ku sheegay ceebta ku soo darriyeysa alaabta intii la iibsaday ee qofka mushtariga uu iibsaday kadib baycaasina bayc faasida uu ahaa in la celiyaa markaa waajibaya maalan ninbaa alaab soo iibsaday alaabtii ceeb buu ku arkay bayciina wuu markaas waxaa weyaan inuu faasid buu noqday inuu celiyey markaa noqonaysaa haddaba waa yahay ceebta ayaa damaano qaadaya wixiisa ku soo dariya oo ceebtaasi ay keensato oo min naqsin wahalaakin ah yaa markaas waxaa weyaa magdhabaya markaa waxa magdhabaya markaas waxaa weyaan qofka mushtariga yacni aduu alaab baad soo iibsatay alaabtii ceeb ku aragtay inaad celisaadna wacday soo maha dayib waxaan dhahaynaa marka mas'alada iyada waa sax waad celini laakiin alaabtan wixii ku yimaada ee ee adigu aad ku samaysay bal ka waran markaa ya baycii faasid buu noqday inaad celisada rabtaa alaabtiina ceeb iyo waxbaa ku timid bal ka waran markaa arintaas markaas waxaan weyaan yaa damaanadeeda qaadaya waxa qaadaya qofka mushtarigae alaabta iibsadaa qaadaya alaabtii haddii laga celiyo damco wuxuu dhibaha isagu xaggiisa ka yimid inuu magdhabo weeyaan wakadaalika wixii ziyaado ah oo dhan ee ku yimaada alaabtana isagaa iska leh قال يحيى وحول سمعت مالك مالك بن مغلي يقول يسغل فرق جن ننكو يبطاع السلعة على أبي سنية من الحيوان أو الثياب ومن الحيوان شيء نولة أو الثياب أما النرأة أو العروض أما علابه وفيوجد ذلك البيع بيع صوح الهلية غير جائز من البنانين فيرد فيرد عندي ويمر والأمر الذي كقبض السلعة ألابت ابتقاطي أن يرد إنه عليه إلى صاحبه بس نكي صاحب كيسا بمعنى بايعها إيه، بي ألابتن سلعة ولابتي سنو عليو قال مالك حول رحمه الله تعالى فليس لصاحب السلعة من منك وصاحب كاوم صنان إلا قيمتها لا تقيمة ديذا موياني يوم مال قبضت لا يقاضي من حقيسة وليس يوم يرد وليس ما هاني يوم مال يرد ذلك يؤعن لي إليه حقيسا yacni qiimadda waxa lagaga qaadayaa alaabta qiimadeeda maalinkay uu ka soo qaatay qiimadeedu waxayaad ka iibsanaysay laakiin maantood celinaysa qiimadeedu waxa ay tahay lagaama rqabo وذلك arrinkaas waxa weeyaan annahu ninkani daminaha uma dhabay min yawmi qaba min yawmi qabadaha maalinku qaatay marka laga soo bilaabo fama kaana fiha fama shaygi kaana ahaday fiha dhaxdeeda oo min nuqsaan bacda dhalika inta kadib kaana calayhi isaga dushiisu ahaanaya fabidhalika sidaas uu ahaday fabidhalika sidaas darteed kaana nabaaha ziyaadadeeda iyo ziyaadatu waa isku macneen lahu isaga u sugnaatay wa ina rajula yaqbidu silcata waina rajula nin oo yaqbidu silcata alaab qaadaya fii zamaanin zaman hiya markaa waxaa alaabtu fiihi zamankaa dhexdiisa naafiqatun aaday u sarqayso marquubun la jecel yahay fiihaa dhexdeeda ثم يردها وعلنه في زمان الزمن هي الزمن هي يد ارابته فيه زمن قدحيسا ساقطه ودعسنته لا يريدها احد قفنا اول الدونين او فيقبض الرجل منكم مرقاو قادنيا مرقا السلعه طالبته من الرجل منك كلو كقادنيو فيبيعها وكو يبينيو بعشره دنانير toban diinaaroo ku iibinayo wayamsikuhaa u haysanayo wa hamanuha lacagtee min daalika sidaa uu yahay uma yaruduhaa u celinayo wainamaa hamanuhaa lacagteeduu yahay diinaarun hal diinaar falaysa lahu ma bannaano an yadhaba inuu kala tago min maali rajuli ninka maalkiisa bitiscati danaaniira sagaal diinaar aw yaqbiduhaa u qaadanayo minhu ninkaa baayaca minhu uu ka qaadanayo xaggiisa alrajul ninku oo fa yabiicuhaa uu ku iibinayo bidiinaarin aw yumsikuhaa u haysanayo wa inamaa hamanuhaa lacagteeduna diinaaru hal diinaaru yahay uma yaruduhaa uu celinayo walxaala qiimatuhaa qiimadeedu ay tahay yowma maalin yaruduhaa uu celinayo عشرة دنانير من دينار فليس على الذي كيد شيء سماها قبضها قاطع الابطة أن يغرم إنه أمك دبه لصاحبها قفك الابطة مسكرها من ماله مال كيسا تسعة دنانير سقال دينار مركا إنما عليه دشيس وحاها قيمة ما شيء قيمتي قبض أوقاتي يوم قبضه مالك أوقاتي ها halka marka sheekhu rahimahu ta'ala wuxuu ku tilmaamayaa mas'alada uu tilmaamayo waa mas'alada aynu sheegnay alaabba suuradeed waxay noqonaysaa alaabbaad marka qofkii ka iibsatay alaabtii markaad ka iibsatay bayciina baatil yahaad ogaatay bayciina markaas waxa weyaan in la celiyo noqo mar hadduu baadil waxba kaba jiraan uu noqday waxaan dhahaynaa markaa alaabtii naqsi baana ku yimidoo naqsigaa iyo ceebtaa adaa ku keenay intaad haysatay ayib waxaan dhahaynaa markaas waxaa weeyaan alaabtii ninkii waad u celinaysaa waxa kaloo alaabtii waad ceebaysay waxaad u celinaysaa markaa alaabtii haddaad hayso gacanta markaa ku hayso ayib ceebta aad ku keentayna arshu naqsi baad bixinoo alaabta markay ceebaysan tahay iyo markayna ceebaysnayn labada waan qiimeenna markay ceebaysan tahay maalan waa shan kun markay markayna ceebaysnayn ee fayowdahayna waa lix kun kun baad bixinaysaa markaa alaabtiiyo kun baad isku daraysaa ila kun baad ka nuqsaamisay ceeb ahaan aad uga nuqsaamisay taa sheekhu kama hadlinba laakiin alaabtii waad baabiisay waxa weeyaan adigaana markaas waxa weeyaan alaabtii aduu markaas qiimadeedii baa laga rabaa ninkii qiimadeedi baad u celinaysaa laakiin qiimada loo celinayaa waa maxay alaabtii haddaad isagii u celiso qiimo uga dhiibto adin muxuu ku siinayaa marka qiimadiibu dee ku siinayaa soo maha qiimadan lagu siinayo markaas waxaa weyaan waxay noqonaysaa markaa maalinkii aad markaas waxa weyaan alaabtan aad qaadatay qiimahay taagnad weeyaan laakiin qiimahay maanta taagan tahay maaha waayo waxa suuragal ah markaas waxaa weeyaan inay wakti markaas waxaa weyaan ay waktigaas ay qaali ahayd oy hadda rakhiistaa ah suuragala ah, sooma ama waktigaa intay rakhiis ahayd hadda inay qaaliyoodaa suuragal ah ayib haddaba hadday wakhtigaa qaali ahayd ee hadda dib rakhiis u noqotay dee isagay dhib ku noqonaysaa soo maaha haddii wakhtigaa markaa ay rakhiis ahayd hadda qaaliyowdayna aday dhib kugu noqonaysa haddii la yidhaha maalinka la celinayo qiimadeeda hala bixiyo ee waxaa laysku waafaqsan yahay maalinka alaabtaad qaadanaysa qiimadeedu wuxuu ahaa inaad bixiso markaa intaa waxaa dheer masalo kale مسألة دير وحي تحي تصال شيخ بحيان رحمه الله تعالى مثلا ألابتا وحا مالك سو قادتي قيمة ديدا وحوها 10 دينار بيحيد واسك هيستي مالك دنبين عيسى دورتي قيمة دي محو نقضي ألابتا قيمة هل دينار بو نقضي haddaad sidaa ku bixisan ninkii maxaad kala tagtay sagaal diinaar soo mah yaad ka dhacday ka dhigan tahay idan waa dagitaan iyo xaraam weeyaan waayah allahuma ustacaan haddii maalan ka soo qaad ay maalinkaas waxaa weeyaan ahayd toban diinaar ama maalinka rakhiis ahayd taa isaga dhibbay ku tahay hadii maalinka ay hal diinaar ahayd maanta markaad celinaysana toban diinaar ay noqotay adiga sagaal diinaaroo ziyaada lagaa qaaday ka dhigan tahay marka ma banaana markaa taas tusaalahaas sheekhu bixiye raxima allahu tacaala qiimadaasaa marka la bixinayaa markaa masaladana kulley khilaaf saas kuma ogi khilaaf saasa ah kuma ogin markaa masalada iyadaa markaa e, waxayna u qeybsantaa buyuucda xaaraamta cinda imaam maalik baycun markaas waxaa weeyaa muxaramun iyo baycun makruuhun bayca markaas waxaan weeyaan xaaraamtii buu leeyahay alaabtii hadayna meesha oolin oo markaas waxaan weyaan ayna alaabma jirin meeshii waxa la samayn buu leeyahay markaas waxaa weyaan madat bilqiimati mudiyat bilqiimati baan ujeedaa qiimad baa lagu tagsiinoo dee alaabta qiimadeedin baa lagu leeyahay sooma alaabta haddana gacanta ku hayn halkaa inoo dhig haddii baycu laakiin makruuhu yahay way ansaxaysaa baycu saas hadday alaabtii ay joogto waana soo celin buu leeyahay haddayna joogina waa ansaxayaa saasuu maali qabaasan ahaan waay allaahuma asalaam aleyh laakiin waxaa ka dugan markaa shaaficiyada oo kale oo shayga fasaad bay ku xukmaan markaas imaam axmed raximah allahu tacaalaana shaaficiyada ayuu ku dhow yahay isaga laftiisuna بلغمان الفعل نحضا قال وحويري فليس وما صنان لصاحب السلعة ننك غلابته إسكالين إلا قيمتها غلابت قيمة ديدي موياني yowma maalin qubidad laga qaaday minhu xaggiisa alaabtii walayse uma sugnaanin yowma maalin yaruddu u celinayo daalika arrinkaas ileyhi xaggiisa wadaalika arrinkaas waxa weeyaan annahu ninkani daminaha uu magdhabay min yowmi qabadaha maalinka uu qaatil laga soo bilaabo ayuu magdhabay weeyaan annahuda waxaad u celinaysaa damiirka waa mushtarigii wax kaa iibsaday dee hadda aad ka dhabtay qiimada weeyaan famaa kaana fiihaa famaa kaana wuxuu ahaaday fiihaa dhexdeeda oo min nuqsaani nuqsaana bacda kadaalika intaa dabadeed kaana wuxuu ahaanayaa calayhi dushiisa ay cala almushtari alaabta wixii naqsiga ku yimaada qofka mushtariga ah lagu leeyahay halkaa dhig fabidaalika sidaa darteed kaana namaauha ziyaadadeedu wuxuu ahaanayaa iyo markaas wasiyaadatuha e, waa cadfu tafsiil eh. lahu mushtariga u sugnaaday markaa oo mushtariga laftiisa ayaa iskale wixii ziyaado ah isagaa iskale markaa allaahuma ilaa ziyaadadu haddii way kala dugnaan kartaayo ziyaada mutasila iyo ziyaada munfasila ayay kala tahay waa ziyaada munfasila wuxuu ka hadlayo laakiin ziyaada mutasila hadday noqoto neefka inuu cayile oo kale noocan waa taas lama kala goyn karo wuxuu yidhi markaas waxaa weeyaan waynarqajuna eh, ninkuu yaqbidu silcata alaabuu qaadan ama waynarqajuna nin ninkoo yaqbidu silcata alaab qaadanaya fii zamaanin zaman hii alaabtu fiihi zamanka dhexdiisa naafiqatun bimacnaa raabixatun ama raa'ijatun mid markaas soconaysa ay tahay naafiqatun bimacnaa raa'ija waa mid soconaysa مرغوب لجعل يهي فيها تحديدا ثم يردها وصعن له في زمان الزمن بصعن هي إيض مركة فيه الزمن قد أحديث الساقطة غاصة وعذين سعرهم لا يريدها وندون محد غفنا وفيقبض الرجل منك وقاضن السلعة ألابتا من الرجل منك لو كقاضن فيبيعها وإيبن بعشرة دلانيرة ترن دينار مركز wayumsikuhaa uu haysanayo wa samanuhaa ama lacagteeduna daalika arrinkaas uu yahay uma yaruduhaa uu celinayo wainamaa hamanuhaa lacagteedu iyaduu yahay diinaarun hal diinaar falaysa lahu ma bannaano an yadhaba inuu la tago min maali rajul ninka xoolihiisa xaggooda bitiscati dalaaniira sagaal diinaar inuu la tago aw yaqbiduhaa uu ka qaata minhu xaggiisa ay rajulu ninku فيبيعها ويبيعه بدينار هل دينار أو يمسكها ويسكها يسون وإنما ثمنها العتاد يهي دينار هل دينار ثم يردها وصعريه والحال قيمتها ويهي يوم مالي يردها وعليه عشرة دنانيرة من دينار فليس على الذي كيد كيدش لسماها قبض قبضها قاتي أن يغرم لصاحبها qofkay markaa saaib inuu magdhabo markaa an yaqdaba lisaaxibihaa qofkii alaabtan iska lahaa inuu magdhabo waa baayiciye min maalihi ay min maalihi mushtarigun maalkiisa uma magdhabo lagumala markaa بتسعة دنانير سقال دينار او ميله كسوتان جيرين انما قبضه انما عليه دشيسه وحا maashay qiimadii شي قيمتي qaatay وقاتي يوم ما يوم قبضه مالك وقاتي bal noo cadee haddaba maaligow qaala wuxuu yidhi wa mimaa yubayinu daalika arrinkaa waxyaalaha kuuba caddeen waxaa ka mid ah dad adigu nin wax fahmaya aada noqoto dee daki ah oo faqin oo dhugle haddaad noqoto dameer aadan noqon beliid ah ana saariqa ninka tuugaa idaa saraqa markuu xado asilcata alaabta fa innamaa yundaru waa la eegi ilaa hamanihaa lacagteeda markaas yowma maalin yasriquha u ninka tuuga markuu xado lacagta waxaynu eegaynaa maalinkuu xaday maalinkuu xada haday qiimadii lagu goyn lahaa qacanta iyo nisaabkii lagu goyn lahaa haday dhan tahay qacantaynu goynaynaa soo dhigaan odhanna dalaalla taqaanaa kar baan ka siinaynaa ya wallahi waa saas haddii markaas waxaa weeyaan laakiin maalinkaa qiimada una shaygu dhannayn deegoyn mayno laakiin ka waran maalinka hadii qiimada shaygu uu markaas waxaa weyaan u nisaabkii lagu goyn lahauna dhannayn laakiin maalinkan dambe la soo qabtay masalan toddobaad ka warbuu xaday laga soo qabtay toddobaad kadib waxaa dhacday marka toddobaadka maanta wixii u xaday hadaynu qiimeyno nisaab u dhan yahay laakiin maalinkii ma dhannayn maalinkaasaan ku xukumayna maalinka hadduu goynaa maanta hadduu dhannayna goyn mayno laakiin maalintan soo qabana waxba ku xukumi hadalkaasu soo wadaa sheekhu dee ana saadiqa ninka tuugaa idaa saraqa silcata alaab hadduu xado fa inamaa yundaru waa la fiirin ilaa amaniha lacagteeda yowma maalin yastariquhaa uu xadaya markaa waa mas'alo mas'aladii hore nadiir u ah waaya fain kaana hadduu yahay yajibu kii uu ka waajibaya fiihi maalkaa uu xaday dhexdiisa markaa ama xukunka alqalcu geyn kaana daalika calayhi goyntaasaa dushiisa wain istaakhara qadcuhu goyntiisu markaas waxaa weeyaan hadduu dib dhaco imaa fii sijnin xidhitaan la xidho maalan oo yuxbasu imaa fii sijnin jeel oo yuxbasu lagu xidhayo fii dhexdiisa xataa yundaru ilaa la fiirinayo fii shanihi arrankiisa وإما أن يهرب إنه عرب صارق توقي ثم يؤخذ لصوقب بعد ذلك انتهى فليس ما أهان استئخار قطعه قل إنتي سندب الصوت عضي بالذي كي يضع كد جري عنه حقيس حدا محد ووالا صوت في مالك واحتقتي اسمام ملي إنك دا يقيمين لديه ما يو لديه ما يتصل حدا الحد ما ديس حد كو قد وجب عليك واجبي يوم سرق مالك حضي وان رخص حضي رخيص نقطه تلك السلعه طلبت يده بعد ذلك انت دبدت ولا بالذي يوجب عليه قطعا ولا بالها اي مره رخيص نقطه طلبتها انت دبدت ولا بالذي كين يوجب عليه قطعا ولا بالذي كين وناهين yuujibu ku waajibinaya caley dushiisa qadcan goyn lam yakun ma ahani wajaba caley mid ku waajibayo markaas yowma akhadaa maalinkuu qaatay wain alat haba qaaliyowdo tilka silcatu alaabtaasi bacda alkintaa kadib yacni maalinka haddii ayna goyn wax lagu goyn karo haddayna ahayn maanta markaas waxaa weeye dib ha ka qaaliyowday maalinkaas mar haddayna dhannayn nisaabkii waxba la goy maayo baabu jaamici lqadaa'i xukumka markaa baabkii kulminayo weeyaan iyo wa karaahiyatihi micitaankiisa markaa halkaa wuxuu sheekhu ka hadlayaa alaxaadiis almutafariqa fi lqadaa'i wa karaahiyati ikhtiyaari alqadaa wuxuu ka hadlayaa mualifku raximah llahu tacaala ayb allaahuma asalaamu aleyh tula marka mas'aladaas waxay noqonaysaa markaa maalan yacni waxa weeyaan qadaha iyo xukunku inuu karaahiyaba yahay sidiisaba laakiin markaas waxaa weeyaan qaduhu markaas waxaa weeyaan haddii uu markaas allaahuma ustacaanu caleyhi tuqlaan uuna markaas waxaa weeyaan bannaanayn waxaan u jeedaa qaduhu haddii uu markaa qofku qada uu doortiyo xukum waa karaahiyo asalkeedu oo xukunku waa shay culus weeyaan arrintaas marka sheekhu ka hadlayaa markaa axkaam kala dugan oo ku soo aroortay marka baabkaas iyo markaas waxaa weeyaan qada iyo xukun kolka hore oo qofku inuu doorto inay kiraahiyo tahay xadathanii maalikum baa ii warramay ayxaan bnu saciid alansariy an abadardaa abaadardaa markaas waxaa weeyaan waa cuwaymir baa magaciisa la yidhaha caamirna waa la yidhaahaa waayo saxaabiga jaliilka labada magacba waa la sheegaa ana aba dardaa baa kataba ilaa salmaan alfarisiyi buu u qoray waayo allahuma salaamu caleyh tula abu dardaa markaas waxaa weye markaa dimashik buu markaas waxaa weeyaan waxoogo markaa salmaan farisi baa qaadi meesha ka ahaa marka wuxuu hi an haluma kaalay ilal ardi dhulkii المقدسة آه، مرقى صحويا لطهري كالي سلمان فارس أبي عبد الله في فريس ليلة واي عمر يسوح قارب ليلة تقريبا صدح وقال الصنع وقال صدح وقالي وقمت ملاس أين سعون أن هلم كاربوي سحادة عجيبة أن هلما كالي إلى الأرض الأوكى المقدسة لطهري كالي مرقى بيت المقدس وإيام فكتب إليه وصوق ري سلمانو إن الأرض قلكم لا تقدس أحدا قفنا مطهر طالعوكم وإنما يقدس الإنسان نفك وحاضه عمله, عمله عمل كيسا طهيرا وقد بلقني وحيسون قاري أنك أديب مركة أبو دردايو جعلت إلا قاية طبيبا أخطر تداوي إن أبو حمد ويسو inda wuxuu ka wadaa tabiibantan bimacnaa qaadiyan yaqdi buu ka wadaa oo muxuu tabiiban u leeyahay muu qaadiyan ilaahu wuxuu leeyahay markaas waxa weeyaan yacni qofkan markaas waxa weeyaan tabiibkii dadka wuxuu ka daweynayaa amraada iyo xanuunka kan markaa caalimkiina wuxuu ka daweynayaa jahliga iyo waxa weeyaa khuraafada iyo baadilka oo dhan buu ka daweynayaa marka labadooda waa tabiib weeyaan markaa wuxuu yidhi markaa tudaawi markaa dadka aad daweyso ood bilcilmi ku daweyso ayaa la ii sheegay markaa adigu ah. abu dardaana wuxuu ahaa markaas waxa weyaan yani waxa weyaan qaadi markaa dimashq ayuu markaas waxa weyaan halkaasuu tagay markaa fi khilaafati cuhmaan ayay ahayd bay yidhaahaan markaa wuxuu yidhi markaas waxa weyaan oo ninkaa markaas waxaa wey abudardaa markii geeridu kusoo xaadirtay ree dimashq buu kala xukumayo meeshaasobu qaadi ka ahaa meeshaasuu qaadi ka ahaa markaas oo waa ka dee salmaan farisi kaali ku leh qaadi ka ahaa markaa wuxuu yidhi markaas waxaa weeyaan jicilta tabiiban balgaayatu daawi fa in kunta haddaad tahay tubri kii markaa wax bogsiinaya fa nacima laka waa nicmad adiga kuu sugnaatay buu yidhi haddaad wax bogsiinayso waa taas يعني بوكسيم عادي هذا كم وضع فإن كنت تبول المعنى هذا بلي يلي سويها يعني. أو محاس بلي يلي باطل هذا سكب بلي يلي سو أو تكون دلالة ليس إصابة الحق ودفع الباطل فإن الباطل الداء لا بد من إزالته وهي الباطل كوا عذر إلا الزورية أي لازم تهي ما دام عذر إلا الزورية لا... إلا الزورية أي لازم تهي ويهي وإن ورقى سحوي يعني اللهم السلام رسول الله سمي يقف زولية fain kunta haddaa tahay tubriu mid waxbariyayayo macnaa baatinka meesha ka saaraya fa nacimaa laka wain kunta haddaa tahay mutadabiban mid markaas waxaa weeyaan dhakhtarun iska dhigaya yani qaadiin uu iska dhigaya isagoon qaadinimo u suubanin faxdar digtoonow ka digtoonow an taqtula insaanan qof inaad disho oo seedu dili bikayri lxaq inaad ku xukunto waay wafatadkhula naarta markaas sidaa aad ku gasho فكان أبو الدرداء وحوى إذا قضى مركو حكم بين اثنين لما قف ثم أدبر عنه ثم أدبر لما قف يكدي السلام عنه يسقى حقيسة نظر وصوء جري إليهما حقوغا وقال وحورين جري ارجعا إيصا النقض إلي حقيقا أعيد علي أعيد علي قصتكما هذا القصة دي يقول علي سأبل أصغى مركا markaasuu dhihi jira markaas waxaa weyaa mutadabibu wallaahi mutadabibu wallaahi anigu waxaan ahay un markaas waxaa weeyaan mid dhakhtar iska soo qaadayoon ahayne yacni wuxuu leeyahay qaadiin baa iska soo qaadaya qaadina ma suubado wuxuu leeyahay liajli tawaaduc iyo walishfaaqi waalkhawfi min allahi tabaaraka wa tacaala ayuusaa leeyahay قال وحوري ورخا وسمعت مالك ما ولا يقول سقوله من استعان قف كالميس عبد القدون بغير اذن السيد هنا كالميس مركاس في شيء شيء الله يسو سنادي ها بغير اذن السيد سيد كيس مركاس حويان اذن في صغيرك في شيء شيء والله يسو مركاس حويان سنادي بالو ارهم سنادي بالو معناه ارهم ويان uu sugnaaday markaas walimilihi isagoo kalena ijaaratun kiraa u sugnaatay fa huwa daaminugu magdhabaya limaa shay asaaba alcabda addoonka asiiba marka yacni wuxuu leeyahay markaas waxaa weeyaan addoon buu qofkii kaalmaystay addoonkan oo waxbaad adigu qabanaysa shaqo addoonkana sayid baa ka mas-uula addoonka markaas waxaa weyaan markaas waxaa weyaan sayid baa iska sayidkii addoonka lahaana markaas waxaa weeyaan muuna markaas allaahuma salaamu caleyhi tuqlaan yacni kuumuuna idmin inaad u kaalmaysato shaygan adiga haddaba waxaa dhacday walimithlihi ijaaratu isaga oo kalena waa la kiraysaayo addoonkan waxyaalahan oo dhanna waa waxyaalahan oo kalena waa loo kiraysaa haddaba addoonkaadu waad ku tasarufto waad ku shaqaysatay adoon lagu idmin oo sayidkiiskalaanu ku idmin addoonkaa wixii ku dhaca ee asiibay ilaan adaa ku shaqaysay adaa magdhabaya macnuhu waa sidaa من استعان عبد الله قف كلميسا بغير اذن سيده سيد كيس اذن كيس غير كيم في شيء شيء والله يسوى وصلنا لبالو مرهم ولمثل هن إجارة ما فهو ضامن ومقبليا لما شيء أصاب العبد أضان خاسيما إن أصيب العبد أضان خاسيما لا أصيبه بشيء شيء وإن صلم العبد أضان خاسيما النبض قاله فطلب سيده سيد كيسو طلبه إجارته كنديسا لما عمل وحي مرخص حويا شقي فذلك لسيدي بأسقناتي ووحو كير مثلا وروحويا صونا لكم شقيسنها dee anaad ii shaqayn jirtay maantana waa soo shaqaysee dhaqso kiradii keen waa sidaas saa darteed markaas waxa weyaan wuu ka qaadi ninkan iska ku tasarufay addoonka bikeyri idnihi wku markaas wuu ka qaadayaa markaa waay wain salima alcabdu addoonku فطلب لكن وطلب السيد وسيد كيس إجارته كذلك لما عمل وحي عمل فري فذلك للسيد وصنادي وهو الأمر عندنا ويه قال وحوري وسمعت مالك ما يقول سواله في العبد أدون يكون وهاني بعضه بركي حرا وبعضه بركين مسترقا وهاني ها إنه مسترقا من الله أدون سلام مرخى قال مدري إنه يوقف ماله xuriisa markaas waxa weeyaan waa la isaajinayaa biyadii qacantisa ayib wuxuu yidhi markaas waxaa weeya wasamictu maalika yaquuli fil abda lcabdi adoon wayakuunu ahaanaya bacduhu barhkii xorqan xor u ahaanayo wa bacduhu barhkiina mustaraqan u ahaanayo mid markaas waxa weeyaan la doon sala doona wa doon yahay barhkiina inahu yuqafu waa la baaqi yeeli maaluhu xoolihiisa biyadihi adoonka qacantiisa markaa walayse lahuma banaan an yuxditha inuu markaas waxaa weya soo darisiiyo fiihi dhexdiisa shay-an waxba walaakinahu yaakulu fiihu ka cuni wayaktasi bilmacruufi si wanaagsan buu uga xidhan markaa yani hadduu barkiina adoonka xor yahay barkiina una ahayn oo uu isku dhex jiro adoonka magaciisa mubacad baa la yidhaahaa adoonka isku dhex jira waxa markaa qeybna waa xor waa adoon adoonka noocaasa xoolihiisa ma ku tasarufi karaa tasarqufka uga bannaan waxa weeyaan waa inuu isagu markaa lafihiisa waxna uga xidho waxna uga cuno weeyaan laakiin tasaruf kale meesha iyada ah ugama markaas waxa weeyaan furno fa idaa xalaka haddii uu addoonku dhintana fa maaluu xoolihiisu wuxuu u sugnaaday liladii baqiya wuu hadhay lahu isaga fiihi dhexdiisa riqu addoonnimada igu hadhay laba nin baa maalan addoon isku lahaa midi qeybtiisii wuu xoreeyey oo anuu qeybtii igu soo hagaagi lahayd waan xoreeyey buu yidhi midna muuna xorayn haddaba addoonkii qeybna waa xor qeybna waa addoon weeyaan waxaan dhahaynaa addoonka wuuba dhintayba xoolihiisa marka ayaa qaadan kan aan xorayna qeybtiisa ay u harhsanayd addoonnimada ay ugu harhsanayd kaasaa markaa iska qaadanaya waa sida abu xaniife iyo zuhri uu qabo markaas imaamu shaafici fii axadi qowlayhi wuxuu leeyahay laban baa loo kala qaybin bayna almuctiqi wa bayna almustamsiki biriqihi kii xoreeyey qayb baa la siinay kii markaas waxa weeyaan aan xoraynina qaybtii kusoo hagaagi lahayn baa la siin waa loo qaybin buu leeyahay imaamu shaafici fii axadi qowlayhi waana sida cadaa waaduuna adoonku ilmo una ka tegin weeyaan hadduu adoon ka taga markaas waxaa weeyaan dee dhaxal ahaan waxa u qaadanaya addoonka hadduu ilmo ka tago dhaxal ahaan waxa u qaadanaya kii aan xoraynin ee qaybtiisa haysay iyo markaas waxa weyaan ilmaha uu ka tagay mar labaadaan ku celiyo addoonkan markaas waxaa weyaan waa laba nin baa isku leh midi wuxuu yidhi qeybtayda adigu waan kaa xoreeyey kana wuxuu yidhi kaamaana xoraynin addoonka qiimadiisu hadday laba kun ahayd kunna waa xor kuna waa addoon weeyaan bay ka dhigan tahay hawshaa markaas waxaa weeyaan xoolihiisa ninka addoonkaasi ma mulki karaa mee mulki ma leh weli mulki dhammaystiran ma heline xoolihiisa inuu lafiisana waxuga cuno lafiisana waxuga xidha keli ah ayaa uga furan laakiin tasarufka laguma furno dayib hadduu dhinto ka waran hadduu dhinto xoolihiisa iska leh imaamu maalik abuu xaniifa zuhri waxay qabaan waxa iska leh ninkan aan xoraynin ee isagu addoonnimada ku sii haysay ayaa iskale bay ee kii xoreeyey qaybtiisa kusoo hagaagi lahayd waxba kaasi isagoo kuma leh xoolahan laakiin alimaamu shaafici fii axadi qowlayhi ayaa isagu wuxuu leeyahay maya eh waxa iskale markaas waxaa weeyaan waa labanbaa loo kala qayba xoolaha si isleega qaybna waxa iskale ninkaa xoreeyey qaybna waxa iskaleh markaas waxaa weyaan kan aan xoreynin baa iskale waase shardigaa ku xidhan hadduuna addoonku ilmo ka tagin hadduu ilmo uu ka tago ilmahaas iyo kii aan xoraynin baa dhaxalka iskale waana sida cadaa bin abi qabaax iyo taawus mukaysaan alyamani ay qabaan weeyaan aynu socona marka wuxuu markaas waxa weeyaa قال وحول وصمت مالك ما ولا يقول سقوله الأمر أمركم عندنا نقاك تيدا أن الوالد والدك يحاصب أن الوالد والدك يحاصب حساب ولده الميسة بما أنفق عليه وحكو نفقه من يوم يكون من يوم ما لغا سو بلابو يكون وهان للولد المه مال مال ناضا كان هيا ناضا لعك كان هيا أو عرضا على هيا إن أراد الوالد ذلك والدك دوار قادونه waalidku ilmihiisa muu soo nafaqaynayo intaasoo dhan soo hayey waxa u bannaan buu ku leeyahay maalinku ilmuhu lacag yeesho inuu xisaabiyo yidhaaho waxbarashadaada horta waxawey waxay kaa baxday markaas waxaa weyaan lacag markaa eh, de waxa weyaan boqol kuna igaga kaa baxday waxa weyaan bal cuntadaada inaga daa dharkaaga haddaan iska qiyaasno dee lacagta ku baxday kontonku kala yeedho markaas hadduu yidhaaho oo adigu sidaa u kuu xisaabiyo <laughs> dee noo dhiibaasho ku yidha adigo hadda wad heshay waa markaas waxa weyaan waa uu helaa u leeyahay waa u banaanta hadduu isagu doono sidaasuu leeyahay markaa markaas waxaa weeyaan allahuma mustacaan adu laakiin cagsigeeda labadaada waalid oo faqiira ah, haddaad nafaqayso dabeedna ay lacag helaan adigu sidaa ma samayn kartaa ya ayb taas marka maya ma samayn kartid cagsi bilcagsi lama samayn karto وحدثني مالك وهي ورغبي عن عمر بكوريه بن عبد الرحمن بن دلاف المزني وعمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف ويا وايه أبي دلاف نوال آخرين المزني مركاء المدني وقبل بن المزينة الله إياه wuxuu markaas waxa weeyaan can can abihi abihi buu ka wariyay ana rajulan oo min juhaynata kamid ayaa kaana wuxuu yasbiqu alxaaja ninka xaajiga markaas waxa weeyaan kii ka badiya usayfic baa magaciisa la dhihi jira way noo imane yasbiqu alxaaja wuxuu xaajiga uga soo badan jiru macnaa usoo ordayay bilquduumi ilaa makata maka soo gelitaankeed uga soo badinaya markaa uga soo hormarayay fayashtari markaasuu iibinayey arqawaaxila geela iyo halaha ayuu iibinayay waa jamcu raaxila waay markaas wuxuu fayashtar qawaaxil fayaqlii bihaa fayaqlii markaasuu ku qaaliyeynaya bihaa markaas waxaa weeyaan hashaas uu ku qaaliyeynayay waxyaalo zaa'iduu saarayay uma yusricuu degdegayay fayasbiqu lxaaja xaajiga markaas waxaa weyaan ayuu ka hormarayey yani markaa inuu maka ka horgalo markaa fa aflasa ninkii wuu cayidhoobay fa rufica amruhu amarkiisiibaa loo koryeelay ilaa cumar bnkhadaab baa loo koryeelay faqaala wuxuu hi amaa bacdu ayuha nnaasu dadkiiyow fa ina alusayfic <coughs> ninkaa usayfic la usayfica juhayna reejuhayna usayfici reejuhayna ahaabaan u jeedaaye radiya min diinihi diintiisii oo dhan wuxuu raali kaga noqday iyo wa ammaanatii ammaanadiisii oo dhan iyo wa ammaanatii bian yuqaala in la yidhaaho sabaqal xaaji xaajigiibuu ka hormaray uu ka badiyey alaa wainahu isaguna qadaana wuu daymoobay markaas qad idaana buu dhigaya mise qad daana keliya daana keliya qad daana dayn buu wax ku soo iibsaday yani ishtaraa bidayn waxbuu soo iibsanayaa wixiina ma bixinayo dayn ahaan buu kusoo iibsanayaa markaa mucridan isagoo ka jeesanaya qadaana wuu soo daymaystay mucridan isagoo ka jeesanaya xaqiina inuu gudo wixii lagu lahaa fa asbaxa wuxuu ahaaday qad riina bihi فأصبح وحوة بريسة أما أحاضي فأصبح وحوة هذه قدرين به استقعوا مركة صحوة لكوبي مركة يعني بمعنى أحيط عليه وسيدة سمعنا أما قدرين به اللي قلت لكي لقبصري فمن كان الله قفه أصلنا لي عليه الصيف عند الشيسة دين دين فليأتنا بالحنوي مادو بالغداة أرلتين نقسم ماله حوله سنقيم وحوله حوله صيفعه فيما بينهم نحذو بحضور نقيم قيمنا وإياكم منك الوحديك الدقية والدين يا دينتا فإن أوله دينتا أول كيدو هم وهم ويان وآخره دينتا مرقى سبحانه ويان آخر كيدونا حرب ودقال ويان مرقى ننك اللي إلها مرقى سبحانه ويان قصيفع wuxuu ahaa markaas waxaa weyaan allaahuma ustaaan calayhi tuqlaan yani waa nin markaas waxaa weyaan usayfic wuxuu samayn jiray intuu xaajiga maka uga soo horreeyay dadka xujaydaa ah geela iibsan jireen dee ay ku safrayaan makuu sii joogi jiray markaa kadib wuxuu samayn jiray markaas geel buu iibinayaa maalan macnaha soo iibsanaya geela uu iibinayo wuu daysanayaa lacagtee ma bixinayo dayib markaas waxaa weeyaan wax alla wuxuu ku bixiyana markii dambe wuu waayay ninkan usayficihi dabadeed markaas waxaa weeyaan usayficna waxaa loogu bixiyey midabkiisa madmadow baa ku jirayo midab ansaxayn oo geelgiir u ahaa riwaayada cabdirasaaq fi musanaf uu ku soo warramay wuxuu yidhi markaas waxaa weeyaan xataa fadaara calayhi daynu xataa aflasa faqaama cumaru cala lmimbari faxamida allaha waahnaa calayhi uma qaala laa yagurgannakum siyaamu rajulin walaa salaatuhu walaakin induruu ilaa sidqihi إذا حدث وإلى أمانته إذا أتمنى وإلى ورعه إذا استغنى وحيري warqofka ha eegina salaadiisa badan iyo soomkiisa badan oo kaliya iyadan degin soom badan iyo salaad badan iyo duub madaxa la gashado waa lagu dagmay sheektaas ee waxaad eegtiin ilaa sidqihi idaa xadasa marka uu kuu sheekaynayo waa inuu markaas waxaa weyaan sidqi iyo run kuugu sheekaynayo wa ilaa ammaanatihina iska fiiriya oo fiiriya idu'tumina markii la aamino iyadana ammaanadiisa bal eega wa ilaa waracihi xalaal miiradkiisana eega ida istaqlaa markuu kaaftoomo xalaal miiradkiisa eega markaa waa riwaayada cabdirasaaq fi lmusanaf dayib haddaba markaas waxaa weeyaan ninkaasi nabiga wuu haleelay yidhaahaan calayhi salaatu wasalaam laakiin nebiga lamuna kulmin waa zarqaani sida uu yidhi weeyaan markaa ibnu xajarna uu kaga hadlaa alishaaba fii tamyiizi saxaaba ayuu kaga hadlaa marka ninkaasi waxaa weeyaan dayntiina uu bixin waayey marka waxaan samaynaynaa xoolihiisii lafdigan qadarkiinana macnihiisu waxaa weeyaan yacni uxiida bihi waa la koobay آه، بل ران على قلوبهم ران بمعنى طبع على قلوبهم وحاط بهم سوء أعمالهم صلناها وحمرقى سحوية يعني دبار قلوب تودا ومرقى سحوية يعني كوبي ومرقى أعماش ودي حميد مرقى رغينة بمعنى وحال إلهة يعني مرقى سواء قد حيط به والله كوبي أبو يا حلوية Thank you. ولا الديمية صح وين دينه ولا الديمية قد دين به ولا الديمية وأسلا دليلها عدير غينا ودقينا وحاوية أسلا وين نقطة وحكا النقطة نلا قد لقي ويا وين نقطة سلا وليلا ملكا انقضع ووقع أما تحير به ويرين وين نقطة وترك الهوى للمرء فعلم سعادة وضاعته رغين على القلب رغائن waxa dhihi jiray alimaam albarberi baa sidaa dhihi jiray saabiq albarberi yani waxa weeyaan watarki lhawa lilmari faclam sacaadatu qofku inuu ka taga hawadiisa inuu daba socdo liibaan bay u tahay markaa wa daacatuhu raynun cala alqalbi qaa'ilun buu yidhi waxa weeyaan inuu daacadiisuna in hawadaa la adeecana qalbiga waxay ku tahay daamur qabsanaya oo وترك الهوى للمرء فعلم سعادة وضاعته رين على القلب رائم بير اللهم السلام عليك الله نسخة ونسخة هندية, هندية بضعنا لغة طابعي أي لغمرك قدير به نسخة بضعنا ويا ونسخة الهندية أي سيدة بضعنا تلماما وأي اللهم السلام عليك الله البلدين تنسكي عليها أوله هو أحام بير وآخر وحربا هو الضوض معناها دواسي جنين سيوقف معناها سياس الغلط باو ما جاء الحكمة فيما أفسد العبيد وأضمن وحي فساديان أو الجرح وإضاوعان قال يحيى وحور السمنت مالفا ولا يقول سغله السنة السنة عندنا أنك أكتيرا في جناية العبيد الضمد باوع يا يوح أن كل ما شيء نمانتي أصاب العبد أضانك واسيبه ومن جرح باوع يقارسين جراح باوع أصو جراح وكل باوع به سوى إنسان قف أو شيء شيء اختلسه ومرخص حوية ضفته اختلسه وضفته ويان اختلاس وضفشه ويان وايان وحكا ليداهان ما واخذه خفية شيء انه هوس أو أما سحريسة حول الإلالية أو احترسها أو حضي وماشا معنوه نقول إياه يعني حريصة وفعيلة وبمعنى مفعولة محروسة ويا معناها حول الله سو حريي ويا oo ixtirasaha isagu waxaday markaa xaras iyo xariisu xarasan bimacnaa idaa sariqa waa xaaris haddii la yidhaaho bimacnaa waa saariq weeyaan ayib muxtaris dhawaa saas oo kale min alixtiraas waa laga keenay bimacnaa yasriqa shay min almarca muxtariska وايه لوقها واسدا مثل لوق الله بل ان سوانا او شيء قتلسا وحديثا محترسا او صور المعلق مرخا ميرو جيدك كو يالا او او افسده فسادي او سرقه او سرقه وسرقه وحضي لا قضى عليه قيدشي سماها فيها دحديده هو أسلم إما ذلك أنقاس في رقوة العبد أبضونك مرقى قولتي سويا لا يعدو ذلك الرقبة قولتا يدا مقود بيو qalla daalika arrinkaasi ha yaraado aw kafura mahabato qacanta la goy maayo buu yidhi umuurtaasoo dhan oo maxaa dhacay shardigaas shardigaa meeshii ka maqan oo haweydaa fuqida shardu fuqida almashruuc bay noqon shardigaasi waxaa weeyaan waa inuu xor yahay eega hadduu waxa weyaan wax kaa baabi'iyo ama wuxuu kaa cuno dee goyn maysid moogtaa lugtii dee isaguna waa xoolo laftiisa xoolaha marka shardi baa meeshii maqan sidaas weyaan waa laga qaadi un fa in sayiduhu sayidkiisu hadduu doono an yucdiya inuu bixiyo qiimata maa shay qiimadii akhada uu qaatay hulaamuhu addoonkiisu ou afsada uu fasaadiyey aw caqla maa shay inuu magdhabo جرحه uu dhaawacay أعطاه acdaahu bixinaya u banaanta wa amsaka hulaamuhu adoonkiisuna markaas waxa weeyaan wa amsaka wuu haysanayaa hulaamahu adoonkiisu haysanayaa وإن شاهدوا أن يسلموا يغنوا ديبنا اسلموا وديبيا وليس عليه شيء غير ذلك انت وحنا هندوشي سماها فسيده في ذلك بالخيار سيد كيسو انت خيار مكسو من يهيو لو ميدن بين نقل اما انه مرخص حويا ادونك وديو سو يدكيد كونا بابيها قبصده وإما inuu markaas waxa weeyaa yiraahdo war waxa lagu xumeeyay ka baabiyaanayo ii dhiba sheekh ana idin siinaya la adoonkayga dadana iskale daliil qabsada labada midun bay noqonaysaayo isaga arintan baa la door galinaya yani arshul jiraaya inuu bixiyo biqadri qiimatihi ama hal yaraada ma habadnaado inuu bixiyo marka sayidku arintaa marka khiyaar buu leeyahay markaas isagu markaa oo sida thawri iyo moxamed ibnu xasan shaybaani isxaaq ibraahim alqaahwey shacbi cadaa zuhri xasan basri iyo imaam maalig oo de haddaan dul taagannahayba waa sida ay qabaan weeyaan laakiin in masala itifaaqiya maaha masaladaasi baabu maashay baa yajuusu bannaan min annuxli markaa cadiyada yacni fii awali markaas waxaa weeyaan waxaynu soo marnay baabu maa laa yajuusu min baabu maa shay baabya laa yajuusu aan banaanayn min annuxli cadiyooyinka baabu maa shay baabya yajuusu bannaan min annuxli cadiyooyinka wixa bannaan وحدثني مالك ما يورهم عبد الشهاب الزهري عن سعيد بن مصيب أن عثمان بن عفان قال وحيري من نحل قفك سي ولدا علمه له sagiiran oo yaro lam yabluqan gaarin an yajuusa nuxlahu an yajuusa an yaxuusa inuu kooba dheh nuxlahu cadiyadiisa fa aclana uu muujiyo daalika arrinkaas waalidkii baa muujinaya arrinkaas wa ashhada calayhaa dadkiina markhaatiguu uga dhigay fa hiya jaa'isatun waa mid soconaysa wain waliyahaa abuuhu aabbihii haba maamulabe ilmaha markaa waalidkiisu wax siinayo xilli uu wax mulkiye hadduuna gaadhin laakiin ilmihiina uu u magacaabay dadkiina uu markaas waxaa arintaasu arrintaasu allaahuma ustaaanu caleyhi tuklaanu markhaati uga dhigay waxaa weyaan arrintaasi waa arrin soconaysa weeyaan wuxuu yihi qaala maalik wuxuuna raximah llahu والامر امر الامر عندنا anaga agteeda annama naxal qofa siiya ibnu wiil lahu soo sunaaday sagiira wayr dhahaban dhahab buu siiyay aw ama sawariqan fido thumma halaka walaasamay wahuwa yalihi isagu wahuwa isaguna yalihi wahuwa yalihi isaga oo markaa uu maamulayo markaa waalidkii inahu laa shay-a lilibni wiilkaa waxuma sunaani min daalika kaas ilaa an yakuuna alabu aabbaha inuu yahay mooyaane casalaha kii gooni u saaray bacaynaha lafteeda أو دفعها إلى رجل وديبي وضعها لابنه ويلكي ودقي عند ذلك الرجل منك أكتي مرقى فإن فعل ذلك هذا فهو جائس لابنه آه، اللهم السلام عليكم الله إيه اللي كتاب آه، الله مستعان كتاب العتق والولاء اي اقول لك الله يا غسي ها آه. كتاب العتق حرينتي وكتاب يا هي ايه والولاء مرقى سبحان ويا ولي والولاء وليه ابو عتق مرقى سبحان ويا وازاله الملك ama isaalatu riqi min alcabdi ilwaxaa weeye xorriyati addoonkii in laga zuuliyo addoonnimada xornimada loo zuuliyo waxaa kaloo yidhahaan isaalatulmulki addoonkan qofkan mulkisanaa in mulkigii laga zuuliyo oo keliya weeyaan baabu xunbaabiya man ataqa qofka xoreeya shirkan qeyb oo lahu isagoo u sugnaatay fii mamluukin addoon addoonkan waa addoonkii mubacad la dhihi jiray addoommadu qaybay leeyihiin adoon waa adoon qiniga waa adoon baraxla qinni baa la layidhaha waa waxaan hadda kasoo sheekaynaynay adoonna waa adoon loo yaqaanaa mubacad baa layidhaahaayo waa badhna waa xor badhna markaas waa adoon weeyaan waa keen hadda uu tilmaamayo adoonna waxaa la yidhaahaa mukaataba uu inoo iman doonaa adoonna waxaa la yidhaahaa mudabber oo isna uu inoo iman doonaa midna waxaa la yidhaahaa أم الولد لي أم الولد لي راهايو ينوي النائما حدثني مالك باب وحباوية من أعتقى غفو حريا الشرق نقيب الله سوى في مملوكنا الضون وحدثني, وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحولي من اعتاق قف حرية شركا قريب والله سوى سناتي في عبد مدون وفكان له سناتي مال ومال مالكو يبلغ قارية ثمن العبد أدونك عكتيسة قوم عليه والغد القيمين قيمة العدل قيمة العدل قيمة العدالة faacdaa wuu sii shurakaahu shurakadiisii xisasan qiimahoogii wa cataqa caleyhi lcabdu addoonku ku dul xoroobaya wailaa haddii kalootaan lahayn faqad cataqa waxaa ka xoroobay minhu addoonkii maa cataqa wixii xoroobay ayib haadihi mas'ala waxaa weeyaan addoonkii markuu midiiraaha anaa xoreeyey qaybtaydii waxaan fiirinaynaa inuu xoolo leeyahay addoonka qiimadiisa gaadhaya inan lahayn hadduu xoolo addoonka qiimadiisa gaadhaya leeyahay waxaan dhahaynaa addoonkii waa imisa waa maalan shan kun shanina waad ahaydeen adiga kun baa kugu soo hagaagayay kunkaaga waad xoraysay afarta ninaa kale kunkun u celi addoonka qaraabanimadkiisa iyo xiriirkiisa iyo ajrigiisa iyo xornimadan adigu iska yeelo keligaa sidaasaa la dhahaya haddii uuna maal intaa gaadhaya ahayna una lahayna dee intaa baa ka xoroobiyo shan meeloba meel baa xoroobi bay ka dhigan tahay sooma قال مالك وحوري والأمر والمجتمع أمر خلوه كلنسيه عليه دوشيس عندنا نقاك تيذا في العبد أضان يعتق سيده سيدكيس وحرينيه من حقيس الشق السنقيم ثلثه مركز سنحميلوضا ميل أما ثلثه صدح ميل مركز أضان خلوه قيميش دحاد أو ربعه فرميلوضا ميل أو نسوه من بركي بدي أو سهما قيبا ميلا سمي قيبها كميده بعد موت انتو انت أنه لا يعتق منه كما حضوريه إلا ما اعتق سيده سيدكيس وحو مركز حريم وصمه مقعب من ذلك الشقسي qaybta iyada wadaalika arrinkaasi waxay ku dhacdeen cataaqata daalika shaqisi qaybta iyada ah xoraynteedu inamaa wajabad way waajibtay wa kaanad bacda wafaatilmayiti bay ay noqotay meydku intuu dhinta dabadeed waina sayidahu sayidkiisu kaana wuxuu a ah mukhayara mid la doorgeliyey fii daalika arrinkaas maacaasha intuu noolaa khiyaar buu lahaa فلما وقع العتق adoonka xoreyntu falama waqac alcudqu xoreyntu markay u dhacay lilcabdi adoonka markay xoreyntu u dhacday calaa sayidii sayidkiisana ay ku dul dhacday fa kayfa sideebuu yactiqu u xoroobi maa baqiya wixii haray min alcabdi adoonka xaggiisa calaa qowmin qolo dusha seebugu dul xoroobi aakharin oo kale laysuu hum iyagoon ahayn ibtadaw kuwii bilaabay walcataaqata xoreynta ابتدوا العتاقة حرينة بالله ولا أثبتوها عن السجن ولا لهم الولاء وله نونوص نار ولا يثبت لهم نونوص نار وايه وإنما صنع ذلك أرنك وحسبه أو حرينة بالله الله أو إله نصغي الميت ويان هو يسوى الذي كي كيويان أعتق حريه وأثبت له الولاء ولهن الله الصغي ويان فلا يحمل ذلك arinkaa lagu xambaari maayo fii maali hayrihi qof kale maalkiisa ilaa an yuusiya inuu dardaarmo mooyaane bian yactiqa inuu xoreeyo inuu xoruubo ama la xoreeyo maa baqiya wuxuu ka hadhi minhu xaggiisa fii maalihi maalkiisa fa ina daalika arrinkaasi laasimun lishurakaa'ihi shurakadiisuu laasim ku yahay wa warahatihi warahadiisa walaysa lishurakaa'ihi uma bannaano an yabuu daalika an ya'bow daalika arrinkaa inay diidaan caleyhi dushiisa inay ku diidaan wa huwa fii huluthi maal lmeyit isna wuxuu ka go-ayaa مالك ميتن انت مالكيس صدحيلا بير صدحات لأنه ليس على ورثته ورثته سماءهان في ذلك أرنك ضروا وحنباته ومسلات يفوض وحويا الضوان ليس كلها هدو السيد كيس وقيب كحري قيبت أو كحري قيبنا وكحري مركا صوت انتي الضوان كي ليه مين في ذلك يضع إلا وحن هين مسألة quwima calayhi qiimata alcadli soo maaha qiimad hadda ma dhacayso saydhow dhacayn qiimadii kii lagu dul qiimayn lahaa wuu dhintay soo maaha sidaa darteed addoonka waxa ka xuroobaya oo keliya qeybtiisii unbaa xoroobaysa eh qeybihii kale iyaga markaas waxaa weeye ma xoroobayo sababku waxaa weeyaan iyagu xoraynta mayna bilaabin kow ee ninkaa dhintaa bilaabay iyaguna mayna sugin walahaya qaraabanimadkana iyaga looma sugin ninkaasaa loo sugay waa qaybta ku xoroobay walaheeda macnaha saa darteed waxaan weeyaa maadaamana iyagu xorayntan ayna bilaabin haddee qasab kuma aha in lagu dulqiimeeyaa soo maaha oo la yidhaaha war qasab ku xoreeya ma yaalla meeshii waayo kaasaa lacagta bixin lahaa iyagana u celin lahaa welihiisana wada qaadan lahaa laakiin markaas waxaa weeyaan isagii u dhintay marka masalada almihim uu ka hadlayaa waxaa weeyaan arrintaas lagu ilsaami maayo oo maanta maxamed iyo hadday aljabaad isku yeeshaan waxaa weeyaan adoon uu maxmed qaybtiisii u xoreeyo oo uu dhinto abjabaad dhihi mayno qasab ay kuu tahay addoonka inaad qaybtii hadhay ama xoraysi dhihi mayno ee addoonka waxaan dhahaynaa wixii ka xoroobaa ka xoroobay waayo ninkii markaa bilaabay xorayntaba ayaaba dhintee lagu dulqiimayn lahaa waa sidaa laakiin mas'alaa ka dugan mas'alada ka dugan waxay tahay haddii uu maxamed dardaarmo in la xoreeyo addoonka ma diidi karo in qaybtiisa loo celiyo laakiin qayb abdibar qaybtiisa loo celinayaa qaybta loo celinayaan xagge laga qaadayaa maxamed xoolihiisa waxaa u bannaan saddex meeloo meelnu dardaarno soo ma uludkaasaa laga bixinayaa waa intaa taasaa bannaan iyadu ma diidi karaan warasada adiga ku dhexlayaan waxayna u diidayeen dee mar horeba adigu ku bannaanaa sharci baa ku banneeyey isla wuxuuna u diidayeen isagu xaqiisa in la siiyo buu xaqiisina waa la siiyey ee addoonka si kale uma kacsano waaye قال مالك وحول رحمه الله تعالى ولو اعتق هدو حرير رجل ثلث عبد يدونك استحمال وميل والحال هو يسونا مريض وبحنوسن يما فبطأوا وغامي عتق حرين تيسا اعتقوا عليه الحروب يا كلها دونك دمانتي في ثلثي لكن حوليس استحمله وميل ثلث كو حروبيا وذلك هذا أرنقاس وحوي أنه ليس بمنزلة الرجل من أو كلام معها يعتق حرينية ثلث عبده بعد موته لقرده سكد لأن الذي في يعتق ثلث عبده حرينية بعد موته لو عاش دون لها رجع فيه وكان قل لها ولم ينفذ عتقه عتقه يسر مفلين وأن العبد أدونك الذي أدوان كاسوم يبت سيده سيد كيس وقعامل أيه إتقى ثلثه ثلث كيس حروبه في مرضه حنون كيسة في حال مرضه يعتب عليه كل وكده الحروبية إن عاش أدو سيدنا والعضة وإن ما تهدو الإنسان أتقى عليه في ثلثه ثلث كان كحروبية وذلك أدوان كاسوم عين أن أمر الميت جائز قبلنا في ثلثه كما أن أمر الصحيح من كفيوبة سو امر قيسو جائز مدلانو يحي في ماله كله حوليس ضمان باب الشرط في العتق هل كان هو كان ليا شرطي باب الشرط وحو شرط باب يحي في العتق حرينته دخليده الضون كمركا حرينيسو شرط ما كولا غلي كتا شرط مرقا عين كتا قال مالي وحولي من اعتق قف حريه عبد الضون له سو صنادي فبطس وقام يعتق وحرينتيسه حتى تجوز إلى بناناته شهادته شهادته ويتم ودميسرمه شهادته مرخاتيس معناها ويتم وتتم اي دميسرت حريته حرمديسو ويثبت وصنا ميراثه دخلكيسو فليس لسيده سيدكيسو ما بنانو ان يشترط علينا كل شرط مثل ما يشترط على عبده ادونكيسو خلو شرطيه كلام او من مال مال او خدمه شقاه walaa yaxmilu caleyhi ku xambaari maayo shay-an shay meerna qaadoonnima yani meeshaa fiili addoonkii waad xoraysay xornimadiisu way dhammaatay xornimadiisu way dhammaystirantay shardi kulama geli karti waanku xoreeye bishardigii shaqee ma dhici karto labadan ma dhihi kartid waxaa weeyaan intaas soomaalaysi waxna waxaad dhihi kartaa waan ku xorayne laakiin bishardi intaas soomaalaysi waa mukaatabkaasi waan gaari doonaa laakiin ma dhihi kartid soo kumaana xoraynin haa laakiin bishardi xoraysi ma dhihi kartid وهي أضاها طريق كوماح أضاني وذو كزولي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحر من اعتقى شركا له في عبد قوي مع آه قيمين عليه دشيس قيمة العدل فأعطى شركاه آه شركذيس وصيب حصصهم قيمه وعتق عليه العبد وصبر قال مالك وحوري فهو يسو إذا كان له العبد أضان خمر خصنا فهو يسو إذا كان له العبد أضان خمر خصنا خالصا من برحمة أحق إصدى مركا كحق باستكمال عتاقة حرينتي سنبيسنه ولا يخلطها بالشيء وحما كن أحضر مايو ومن القيا ظلماء وحو ورسول قال صلى الله عليه وسلم الضال لو ذليه حضر القيب كحريسه إلا قيمة أو قيب تقيمها كله qoladii kula lahayd u celiso laakiin keligaaba haddaad leedahay soo adigu uma xaqnimo lihiid inaad xornimadiisa wada dhammaystirto waa sidaas واي باو ملاته قف خري باب دقيقه نظامه لا يملك ان ملك قف كاس ولا يملك ان ملك سنين ما له خول غير ما دومد انا حيد دور دوم ولا انت وخريبه واخ كلام ملاهين با واه حتى الضلال خلمون الله وحو راعي حدثني مالك حدثني يحيى بن ورمي عن مالك بن يدود ايغه ورمي اي حمص سعيد الانصاري اي إيوه، وعن غير واحد هل واخ كفر بدن واه انا يحيى مالك امام مالك وحليه هي يحيى آه. يحيى مرخص سحيم بن سعيد ايا اي ورخي مرخص وعن غير واحد منه وحن كبدن waa leega waray marka an hasan hasan wa hasan ibn abi al-hasan al-basri wiyan wa an muhammad al-sirin an rajul hadith wa mursal وايوه محمد سيدنا والتابعي في زمان أن رجل أنه في زمان رسول الله وقت الرسول صلى الله عليه وسلم اعتق حرية عبيد قدم الله يسوى صناعي ستة ولحة عند موت مرقو سيدنا ملي فأسهام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيبي بينهم دحدودا فاعتق ثلثة تلك العبيد الضرمة الأصلح ملو من البحروبي يعني فيري منك محاوبنا حولي سيدنا الضرمة أما وكتصروا في مرقو نمريو ثلثة معها حضب اللي حضب هنا صدح وقيبي لما الله ما نقول يا سماها لما هم بحروبية loo afarta kalama xuruubayaan waayo waa xoolo la dhaxlayo saa darteed fiiri waxay noqonayaa laakiin dee ma laba laban baa la odhan labadii naasaa xore xaggaa u isaaga afartin waa doomo laa waa loo qorituurayaa labada ay ku soo hagaagtaan markaa xaroobaya qorituur baa la samaynayaa qaala maalik wuxuu uri wabalagna waxay soo gaareen annahu lam yakun lidalika rajul ninkan na usugnaani maalin maal غيره ضمدان ahayn وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وربيعة الرأي ويان أن رجلا في إمارة أن رجلا في إمارة أمام بن عثمان أمام, أمام بن عثمان بن عفان من احتنوى ديسي أيها اعتقد نقاس حرية رقيقا الضمان له يسوصنا هذا كلهم دمانتون جميعا دمان وتأكيد بعد تأكيد والتوكيد بعد التوكيد وياه كل حب على سوء تأكيدي جميعا هذا ما سيدنا ولم يكن له نص عن مال مال غير ما اضم الله حين فأمر أمام بن عثمان بأمره بتلك الرقيقة اضم الله يقع فقسم ولا قيبية ثلاثا صدح والله قيبيه ثم اسهب من مرقص قيبيه على أيهم كوغي ثم اسهب وقل التوراة لدعنه عفوا هل كواسي داس حديث ورنا واساس اخر أن رجل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم بمعنى فأغرع رسولك وقلت صلى الله عليه وسلم واسلاس هل كان مرخى ثم أسهم وقلت على أيهم كوغي يخرج صبح يسام الميت ميت مرخى سهم يجيس فيعتقون مرخى سيحرون أيام مرخى سهم الميت ومحدد ميت كسام يقول لي في وياه فيعتقون يحروران مرخى سهم فوقع السهم وحكون على راحة للأثلاث saddexdii meelood ee min saddexda ahaa meel ka mida markaa oo laba adin facataqa thulis baa xurubay alladii thuliskaasoo waqaca caleyhi sahmu oo rasuulku ku duldhacay wallahu aclam waay